bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddexiyo soddonaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn acuudu billahi min ashaytaani arajiim bismi illaahi araxmani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين allah subxaanahu wa tacaala waxa uu kaga hadlay aayaadkan waxyaabihii ay kala hor yimaadeen nimanka kufaarta ahi nebiyullaahi shucayb calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii nebiyullaahi shucayb rumaysnayd waxay u ballan qaadeen oo ay ugu hanjabayaan inay isaga iyo cidda rumaysan baan bastaafurin doonaan ama ay ku khasbi doonaan inay noqdaan oo islaamnimadan uu wada uu ka ridoobo allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qaala waxay yidhaahdeen almala kuwii odayaasha ahaa amba kuwii ladnaa alladiina mala mala'aaso istakbaruu kibray oo min qowmihi ay min qowmi shucayb shucayb qoomkiisa ka mid ahaa waxay yidhaahdeen wallaahi baanu ku dhaar alle ayaanu ku dhaarannaye lanukhrijannaka waanu kaa saari doonnaa oo waanu kaa saari yaa shucayb shucaybo waxaanu waanu ku saari doonnaa iyo waladiina kuwa aamanuu alla rumeeyeyba waanu saari doonaa macaka ayaanu saari doonaa marka macaka lanukhrijannaka bay ku xidhmaysaa wallahi lanukhrijannaka waanu saari doonaa oo waanu ku saari yaa shucayba shucaybow waaladiina kuwiina waanu saari doonaa aamanuu an la rumeeyey macaka ayaanu saari doonaayo waanu ku raacin doonaa min qaryatinaa magaaladayada ayaanu idinka saari doonaa way iska xigsiinaya waayo dadka xaqa jecel isagoo iyaga kamid ahaa waa min qawmi dadnimo kasoon lihi ayay leeyihi waanu ku mustaafurinayna markaa had iyo jeer ale jamaahiirta amba inta badan ayaa waxay isa siinaysaa waddankii ka dhexeeyey dadka ayaga ayuunbaa isku gaar yeelay min qaryatina baanu kaa saari doon aw amase la latacuudunna waydu noqon oo waydu noqon aw amase la tacuudunna waydu noqon oo waydu noqon doontaan fii diinta iyadii ayaad ku noqon doontaan macnaa islaamnimada waa ka tegi doontaan weeye iyo diintan aad sheeganayso qaala markaa shucayb wuxuu yidhi awalaw kunna ey antum faaciluuna dalik awalaw kunna ey antum faaciluuna dalik ma sidaasaad yeeli doontaa walow kunnaa aanu naba eh kaarihiina kuwii karaahiyaysanaya miyaadna khasbi doontaan weye qaala wuxuu yidhi awalow kunnaa aanu naba e miyaadna yeeli doontaan sidaasi aanu ahaanaba kaarihiin ey antum faaciluuna dalik ma arrintaas ayaad samayn doontaan walxaal miyaad sidaa yeeli doontaan law kunaa kaarihiin manaa xaalad aanu karaahiyeysannahay miyaa sidaa yeeli doontaan awalaw kunaa aanu ahaanaba kaarihiina kuwii dhibsanaya ba aanu noqonna e ma dib baad noo celin doontaan oo gaalnimo ayaadna fari doontaan inaanu ku laabanno qad iftarayna waanu ku been abuurannay haddaanu noqono ee in cudnaa ilaa millatikum aw fii millatikum qad iftaraynaa waxaanu ku abuurannay cala allaahi alla dushiisa waxaanu ku abuurannay kadibaa been in cudnaa haddaanu ku noqonno fii millatikum diintiinna haddaanu dib ugu noqonno bacda id xilli dabadi haddaanu ku noqonno najaanaa uu naga badbaadiyey allahu alle uu naga badbaadiyey minhaa ay min millatikum alfaasida qad iftarayna waanu ku been abuuranay cala allah alle ayaanu ku been abuuranay cala allahi baanu ku abuuranay kadibaa been in cudnaa haddaanu ku noqonno fii millatikum diintiina haddii aanu ku noqonno bacda id xilli dabadi intii dabadeed haddaanu ku noqonno najaanaa uu naga badbaadiyey allaahu alle uu naga badbaadiyey minhaa ay min millatikum ilkufriya diintiinaa gaalnimada ah wamaa yakunu lana nooma wanaagsana ay maa yanbaqii lana amba nooma toosna wamaa yakunu lana annaga noomaba toosna oo nooma habboona maa ynbaqii wamaa saxa wama staqaama intaba waa la yidhaahdaa annaga nooma wanaagsana an nacuuda inaanu ku noqonno fiihaa diintiinaasi inaanu ku noqonnaa nooma toosna ilaa an yashaaa allahu alla hadduu doono mooyaane dee ilahay isagaa quluubtu ay gacmaha ugu jiraan marka haddii ilaahay quluubta iyada uu duwo taasi dee ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala rabbuna ah wasica wuu u fidsanaaday rabbunaa rabbigayo kulla shay shay walba cilmaa xagga cilmiga waa tamyiis waxaa lagu nasbiyey wasica wuu u fidsanaaday rabbunaa rabbigayo kulla shay shay kaste cilmaa xagga cilmiga iyo ogaalka macanaa cilmiga alla ayaa waasicu ah cala allah alla uun baanu tawakalnaa cuskanay ee rabbanaa rabbigayow iftax xukun ay iqdi bay ka dhig uxkum bay ka dhigaan rabbanaa rabbigayow iftax xukun baynanaa annaga dhexdayada waa shuhaadii cidda raacsan iyo wa bayna qawmina qoomka iyaga dhexdooda ilaahay oo ku xukun bilxaq xaq ilaahay oo ku xukunona kala saar wa anta adigu khayru lfaatixiin inta wax kala saarta amba wa xukunta ka ugu khayrka badan baa tahay khayru lxaakimiin fainaka alcaadilu aladi laa yajuuru abada wa qaala almala waxay yidhaahdeen haddana odayadii aladiina kuwii kafaruu gaaloobay ee min qawmihi qowmkiisa ka mid ahaa waxay yidhaahdeen ay ku yidhaahdeen kuwii shucayb raacsanaa wallahi lain itabactum haddaad raacdaan shucayba shucayb haddaad raacdaan inakum idinkiina atbaacdihi idan ay in itabactum haddii aada raacdaan lakhaasiruun shardiga iyo dhaartaba halkaasay jawaabtoodu dhacaysaa lain itabactum wallahi lain itabactum haddaad raacdaan shucayba haddaad raacdaan inakum idinku kuwiinan raacayow idan ay in haddii aada raacdaan lakhaasiruun kuwii khasaaroobay baa tihin fa akhadat waxaa qaadatay hum ayaga arrajfa gariir arlada ayaa la ruuxantay weeye arrajfa gariir baa ku dhacay baa ilaahay leeyi subxaanahu tacaala dhul gariir baa qabsaday fa asbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim guryahooda dhexdooda waxay ku noqdeen jathimiina kuwii baktiyey juthumka waxaa la yidhaha qofku markuu jilbaha iyo laabta dhulka ku dhufto ayaa la yidhahdaa marka jathimiina kuwii mayd ah amba kuwii kuududsaday ee jilbaha u dhacay ayay noqdeen aladiina kuwa kadabuu beeniyey shucayba shucayb kuwii beeniyey kaan lam yaqnow ay kaanahum waxaabad moodaa lam yaqnow inaanay deginba amba aanay kuba nagaanin fiihaa ay fii qaryatihim magaaladooday ku faanayeen aladiina kuwa kadabuu beeniyey shucayba shucayb kuwa beeniyey kaan lam yagnaw ay kaanahom waxaabad moodaa lam yagnaw inaanay kuba nagaanin fiihaa ay fii qaryatihim aladiina kuwa kadabuu beeniyey shucayba shucayb kuwii beeniyey kaanuu waxay ahaadeen hum lkhasiriina hum waa damiiru lfasli ma og tahay xasri buu faa'iidinaya alkhasiriin kuwa khasaaroobay bay noqdeen nimanka noocyada cadaabka ilaahay ku dhuftay saddex nooc bay ahaayeen mar waad arkaysaayo ilaahay wuxuu yidhi fa akhadathum rajfa gariir baa ku dhacay gariirkan ilaahay wuxuu kaga abaalmarinayay ugu ciqaabay naxdintay ka nixinayeen nabiyullaahi shucayb irjaaf bay ku sameeyeen waxaad baxaysaa bay yidhaahdeen amba diinta yadii baad ku noqonaysaa irjaaf khalkhalgelin bay ku rideen waxay u ballan qaadeen biljalaa haddi diintiisa ay maarata kale ay taas ayay u ballan qaadeen marka qaarkoodna waxaa ku dhacday qaylo ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay subxaanahu wa tacaala waakhadat aladiina dalamuu sayxa fa asbaxuu bi fii diyaarihim kaatimiin markaana munaasabadda culimmadu waxay ahayd bay leeyihiin waa kuwa shacaybku lahaa salaadahaagaa waxaan ku faraya asalawaatuka ta'muruk hadal bay la yimaadeen markaasaa lagaga qayliyey samada dhulku uu haraaciyey ma ogta marka dhulkii lala gelgilay ayaa samadana lagaga qayliyey markii samadana lagaga qayliyey dhulkana laga ruxay gelgilidani ay ku timi ayaa dee haddana iyagu mararka qaarkood waxay codsanayeen in samada lagu soo daadiyo iyadoo qayba ah faasqud calayna kisafan min asamaa dabeeto waxa ku dhacay cadaabu yawmi dulla samadana waxaa ilaahay kaga soo daadiyey naar baa ilaahay kaga soo daadiyey subxaanahu watacaala markaa dhulkuna uula ruxmay samadana qayray ka maqleen markaa dhinacba xaggana dhawaaqi xoogga lahaa baa kaga baxaya iyo qarax xagga dhulkana wuu ruxmayaa wuu gariirayaa dhinaca kale waxaa kaga daadanaya oo kaga da-aya cadaabkan maaragtay usoo ekaaday roobka ee ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay uu ku furay oo ku daadinayay naar daran allah wuxu uhi subxaanahu watacaala markaa halkaasay daateen ya kathimiin marka iyagoo maydkoodu sidaa uu waraya baktigoodu u daadsan yahay ayuu shacaab isdul taagaya fatawallaa uu ka jeesta canhum ayaga xaggooda markay daateen wa qaala wuxuu ihi yaa qawmi qowmkayow laqad ablagtukum wallaahi laqad ablagtukum waan idin soo gaadhsiiyey risaalaati rabbii rabbigay fariimihiisii waan idin soo gaadhsiiyey wanasaxtu waanan u naseexeeyey lakum idinka ee fa kayfa sideebaan aasaa ugu tiiraanyoodaa amba ugu murugoodaa calaa qowm duul sideen ugu murugoodaa qowmkaasoo kaafiriina kufriyay oo gaaloobay kayfa aasaa sideen ugu tiiraanyoodaa oon ugaba naxaa calaa qawm duul kaafiriina gaaloobay waa sida nabiyullaahi maxamed ahlali waad garanaysaa qariiba beder goofkii markii lagu daadiyey baktigii mushrikiinta waa siduu ula hadlayay oo kale allah wuxuu yidhi wamaa arsalnaa maanaan dirin fii qarya qolow maanaan dirin min nabiyin ay nebiya minta ayaa sila ah ay nebiya umaanaan dirin haddii aanu diray oo ay beeniyeen xadaf baa ku jira siyaaqa baleg wamaa arsalnaa umaanaan dirin fii qarya qolo min nebiy ay nebiya nebi umaanaan dirin haddii aanu diray oo ay beeniyeen intaaba qadar haddii aanu diray oo ay beeniyeen ilaa se hadday taasi dhacday intaan diray inay beeniyaan akhadnaa waxaanu ku qabanay ahlahaa ehelkeedii waxaanu ku qabanay amba ku ciqaabnay bilba'saa faqri bisaarad baanu ku qabanay iyo wadaraa cudur ayaanu ku qabanay ba ilaahay subxana wa tacaala lacallahum yadaracuun likay yatadaracuu si ay alla u baryaan oo ay ula yimaadaan isjilcin lacallahum yadaracuun ey yatadaracuu si ay isu jilciyaan oo ilaahay u baryaan subxaana wa tacaala oy xumaantana ay ku jiraan oy uga tagaan haye markaa way u soo noqon waaye bisaarad baa haysa abaar baadna haysa waa xilli sidaasay u qaateen uma dabadeed haddana bedelnaa waxaanu ugu bedelnay makaana sayi'a xumaanta halkeedii waxaanu ugu bedelnay alxasana ladnaansho xaaladoodii adkaydii abaarta iyo cudurka iyo toosta iyo balaadu haysay ayaa caafimaad iyo barwaaqo ilaahay ugu bedelay uma dabadeed badelnaa waxaanu ugu doorinay makaana sayi'a xumaanta halkeedii alxasanata wanaag iyo ladnaansho xataa cafaw ilaa ay ka bateen ilaa ay ka bateen tarmeen dad iyo dunyaba ilaa ay ka bateen oo wa ay yidhaahdeen qad massa waxaa taabtay aabaa'anaa aabbayaasha iyaba waxa taabtay oo gaadhay addaraa cudur baa taab dhibaato ayaa gaadhay dhibaato taaniisi iyo wasaraa ladnaansho labadaasiba way gaadheen <laughs> xilligunbaa isbedelay abaarahan inahaye iyo faqrigana bisaarada iyo badxidhanka weeye abaari roob la-aantuna waa sanad guuradii heblaayo kada wa kada waxun bay akriyen faakadnaahum dabadeeto waanu qabanay baa ilaahay yidhi markay bateen iyagoo buuxa dad iyo dunyaba dagta si lama filaana ay fuja dagta si lama filaana ayaanu u qabanay wlxaal hum ay anahum ayaad odhanaysaa wlxaal hum ay anahum ayagu laa yashcuruun aanay dareensanayn rugmashadoodaba qan way buuxaan ilaa oday laba yihiin dad iyo xoolaba way buuxaan xilli la laba yahay bay ku jiraan markaasaa ilaahay garaanta xagga kale ugu rogay fanish tage allah wuxu uhi subxaana wa tacaala walaw ana ahla lqura magaalooyinka kuwa ehelka uhi aamanuu hadday rumayn lahaayeen walow ana ahla alquraa magaalooyinka kuwa ehelkooda ahi aamanuu alle hadday rumayn lahaayeen oo wattaqow shirki iyo xumaanna ay iska ilaalin lahaayeen la fataxnaa waxaanu furi lahayn haddii la shadana waa lamide calayhim korkooda waxaanu ku furi lahayn barakaat barakaat baanu usoo furi lahayn min asamaa samada xaggeeda ayaanu uga soo furi lahay iyo walarda arlada xaggeedaba haye barakaad lafteeda la kacabsi la-aan maaha hadday la kacabsi la timaado yar waa la furi soo maa lafataxnaa calayhim barakaat ayaanu samada uga soo furi baa min asamaai samada xaggeeda iyo walardi hadday diinteeda ku noqoto ilaha ka baqato walaakin kadabuu ha yeeshe ee waxay beeniyeen ilaahay rusushiisa walaakin ha yeeshe ee way beeniyeen ilaahay rusushiisii ayay beeniyeen fa akhadnaahum dabadeed waanu qabanay ba ana yidhi subxana wa tacaala bimaa kii baanu ku ciqaabnay kaanuu ay ahaayeen yaksibuun kuwii shaqaysta ee lay xumaantii iyo dembigay la yimaadeen baanu ku qaban afa aamina miyay ka aamin noqdeen ahlulquraa magaalooyinka kuwa ehelkooda ahi miyay ka aamin noqdeen an yaatiya inuu u yimaado hum ayaga inuu u yimaado ba'sunaa cadaabka iyagu inuu u yimaado bayaataa xaal ay yihiin kuwii habeennaystay bayaataa habeennimo inuu u yimaado walxaal inuu u yimaado hum ayagu naa'imuuna ay hurdaan oy tiifaan imsaa laga guuray dam aan sooba toosin arle ilaahay oo nabadgelyo ku seexatay afa aamina miyay ka aamin noqdeen ahlulqura magaalooyinka ehelkoodu an yaatiyahum inuu u yimaado ba'suna cadaabka iyagu inuu u yimaado bayaata habeennimo walxaal hum ayagu naa'imuuna ay hurdaan inay ku dhacdo miy aamin bay ka yihiin alla taa ka aamin noqon kama aamin aha aw amase amina miyay ka aamin noqdeen ahlulqura magaalooyinka kuwa helkooda ahi an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa cadaabka iyagu duxaa barqo barqada ilaahay inuu balaayo geliyo duxaa barqo inuu ku yimaado wlxaal hum yalcabuuna ay iska cayaareen wlxaal anahum yalcabuuna ay cayaarayaan inuu yimaado afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen makr allahi alla shirqoolkiisa inuu daajiyo ladneeyo caafimaad siiyo maal deeto aad u aragtaba inaan cidina ku daba taagnayn ha ku degsamin ladnaantaada iyo caafimaadkaaga iyo maalkaaga waxaad ogaataa in ilaahay subxaanahu watacaala wax kalaba ula jeedo afa aaminuu miyay ka aami noqdeen makr allah alla shirqoolkiisa falaa ya'manu kama aamin noqdo bimacnaa isma dhigto wey makr allahi alla shirqoolkiisa kama aamin noqdo oo inaan alla kusoo maqnayn uma arko ila alqawmu duulka mooyaane alkhaasiruuna khasaaroobay kuwaas unbaa isdhigta oo is idhaahdo cid idin daba taagani ma jirto makriga ilaah iyo shirqoolka ilah waxa isu arka inay ka badbaadayaan duul iyagu khasaaraya ba alle subxana watacaala awalam yahdi miyaanu u caddaanin liladiina kuwii miyaanu u caddaanin yarisuuna dhaxlaya alarda arlada dhaxlaya degaya min bacdi ahliha arlada ahelkeeda dabadeed ilan qaarba qaar baa tegaya qaar baa sii hadhaya kuwaa miyaanay u caddaaneen an law nashaa haddii aanu doonaa miyaanay u caddan faacilkii ba alkaa dhacay awalam yahdi miyaanu caddan liladiina kuwa yarihuuna dhaxlaya alarda arlada dhaxlaya min bacdi ahliha ehelkeedii dabadeed intii ehelkeedii la rogay kuwii ka horreeyey an law nashaau haddaanu doonno asabnaahum inaanu ku qaban lahayn bidunuubihim dembiyadooda daraaddood asabnaahum inaanu ku qaban bidunuubihim dembiyadooda daraaddood wanadbaco istinaaf baa la yidhaahdaa ma og tahay wanaxnu qadar annagu nadbaco waanu xidhnaa calaa quluubihim qalbiyadooda ayaanu awdnaa waa markaanay xaqa doonayn oo fahum ayagu laa yasmacuun waxbaba ma maqlaan quluubtooda ayaanu xidhnaa baa alla yidhi subxaana wa tacaala tilka taasi alquraa magaalooyinka ahi taa magaalooyinka ah naqusu marka khabarka jiblada aynu riddo naqusu waanu sheegaynaa amba waanu ka waramaynaa calayka adiga waxaanu kaaga waramaynaa nebi muxamedow min ambaa'ihaa magaalooyinka wararkooda wax ka mid ah mintan ayaa tabciidiye ah amba tilka taasi alquraa magaalooyin weeye aynu khabarka ridno magaalooyin weeye naqusu xaal aanu kaaga waramayno calayka korkaada min ambaa'ihaa ay bacda ambaa'ihaa wararka qaryooyinka amba magaalooyinka wararkooda qaarkood walaqad jaaat waxaa u timi waxay ula timi hum ayaga rusuluhum rasuuladoodii waxay ula yimaadeen bilbayinaat aayado cadcad bay ula yimaadeen famaa kaanuu may ahaanin marka aayado cadcad oo mucjiso bay ula yimaadeen bilbayinaati ay bilxujaj calaa sidqihim ayay ula yimaadeen famaa kaanuu may ahaanin liyu'minuu kuwii rumeeya bimaa kii kadabuu ay beeniyeen min qablu markii horaba macnaa markii horey rususha ilaahay u yimaadeen bilowgiiba beenintii ay rususha alla beeniyeen kamay soo noqon markay xataa rusushu ay aayadihii la yimaadeen ay arkeen markaa kaashi tafsiir weeye tafsiir kale wuxuu odhanayaa famaa kaanuu may ahaanin liyu'minuu kuwii rumeeyaa bimaa kadabuu waxay beeniyeen min qablu yacni haddii adduunyadiiba dib loogu soo celin lahaa oo matalan tani waxay tilmaamaysaa soo celin dambe hadday dhici lahayd mabay ahaadeen kuwii rumeeya tafsiirka hore ayaa adhar ah ayaa la yidhaahdaa ma arkaysa allah wuxuu leeyahy subxaana watacaala famaa kaanuu may ahaan liyuminuu ay an yuminuu kuwii rumeeya bima kii kadabuu ay beeniyeen min qablu markii horeysay rususha alle utimiba kadalika sidaa ilaahay kuwan quluubtooda u xidhay ayaa yadbacu allahu alle u xidhi doonaa calaa quluubi lkaafiriin gaalada qalbiyadooda sidaasaa loo xidhi doonaa wamaa wajadnaa kamaanaan helin amba kalamaanaan kulmin liaktharihim badankooda bini aadamkii min cahdin ay cahdaa mintan ayaa silaa wamaa wajadnaa kalamaanaan kulmin liaktharihim badankooda min cahdin ay cahdaa ballan waxa la yidhaahdo xataa waxdaaniyada ilaahi subxaana watacaala may qorin wain wajadnaa waxaanu helnay intan mukhafafa min athaqiila weeye shardiyana ma aha wain wajadnaa waxaanu kala kulannay akarahum badankooda lafaasiqiin fusaaq inay yihiin ay wain wajadnaa waxaanu waanu hellay akarahum badankoodu lafaasiqiin waa mukhafafa min athaqiila laamkaasaa faariqadii ah baynaha wa bayna anaafiya la faasiqiin uma bacanaa waxaanu diray min bacdihim rasuuladii hore dabadood himtaa damiirkaa rasusha u celay uma waa rususheed xagga hore kusoo maray maaragtay dee nuux iyo huod iyo saalix iyo luud iyo shucayb iyo waa rusushaa wey ayaa dabadood baa ilahay ka hadlaya subxaana wa tacaala uma bacanaa waxaanu diray min bacdihim rasuuladii lasoo sheegay dabadood dee nuux iyo yahuud iyo saalix iyo lud iyo shucayb salawaatu llahi calayhim wacalaa nabiyina ah, waxaanu diray muusa baanu diray biaayaatina baanu la diray ilaa fircawn ninkaa fircawn la odhan jiray baanu u diray fircawnkani magac maaha waa laqab waa naanaysta ay magacyada ay leeyihiin boqortooyadii masaarida xukumi jiray sida kisraba qaysar iyo dee kuwii runba loo odhan jiray maaragtay baharihii kisra iyo qaysar iyo waxaas saas oo kale ayaanba kuwii malay yamanta oo kale tababicada loo odhan jiray tubaca loo odhan jiray oo kale fircawna baan u diray iyo wa malaihi fircawn qoomkiisii amba wa malaihi muuse qoomkiisii baan u diray fadalamuu markaa way diideen fircawn iyo qoomkiisu bihaa aayaadkaanu muuse la diray bay diideen biaayaatina soo looma odhan aayaadkii baa haddana layska ifaadiyey fadaramuu way diideen bihaa aayaadkii aayadii bay diideen ee markaasaanu halaagnay ee fandur bal eeg kayfa kaana siday noqotay caaqibatu lmufsidiin kuwa arlada ilaahay fasahaadiyey cidhibtoodu balalkay ku dhamaatay eeg baa ilaahay yii subxaana wa tacaala alla wuxuu yidhi wa qaala muusa muuse wuxuu yidhi yaa fircawnu fircawnow inii anigu rasuulun baan ahay mid la soo diray baan ahay min rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa xagge xaggiisa laga soo diray xaqiiq ana anigu qadar xaqiiqun waxaan mudanahay oon xaqiiqa ku ahay calaa an laa aquula calaadani bimacnaa ba wey bian laa aquula inaanan odhan doonin cala allahi alla korkiisa ila alxaqa xaq mooyaane wax kale xaqiiq ay ana anigu xaqiiq waxaa xaqiiqa ah oon mudanahay calaa anlaa aquul ay bianlaa aquula inaanan odhan doonin cala allahi alla korkiisa ila alxaq xaq mooyaane wax kale ma arkaysa xaqiiqun calaya na waa la akriyaa markaa bimacnaa waajibun waxaqun calaya bay noqonaysaa allah wuxuu leeya subxaanahu wa tacaala qad ji'tukum waxaan idinla imi buu yihi muuse bibayina xujo cad baan idinla imi daliil cad min rabbikum baan xagga rabbigiin baan idinkala imi ee fa arsil dir kuwanaada doomaciya iraaci banii israa'iila nimanka reer bani israa'iila dullaysatay iska dir iska sii daa leeyay israa'iilna waa yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahima khaliil araxmaan qaala markaa wuxuu yihi qaala tacaala xaakiyan can fircawna qaala wuxuu yihi in kunta ji'ta haddii aad la timi biaaya qaala wuxuu yihi in kunta haddaad ahaatay ji'ta mid la yimi biaaya in kunta ji'ta haddaad la timi biaayatin haddaad la timi fa'ti lakaalay bihaa aayadda in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya mid kamid a fa'ti biha balkeen aayaddan aad sheegayso faalqaa wuxuu tuuray muuse dhulka wuxuu ku tuuray casaahu ushiisii buu ku tuuray faidaa waa fujaa'iya isla markiiba halkaaba halkaaba amba xilligaaba hiya ushii thucbaan tii abees ah weeye mubiin cad abees bay noqotay weynaan waxay ka qabta ma ogtahay waanay firin fircoon tahay oo jaanu marka laleeyahayna sida maska yar u ordoo kale u ordaysaa faidaa hiya isla markiiba amba halkaaba thucbaan tii abees ah weeye thucbaan mubiin cad bay noqotay wanasaca wuxuu ka soo saaray yaddahu gacantiisii xaggee min jaybihi halkuu alla lahaa geli min jaybihi tilinkiladiisa ayuu ka soo saaray amba shaarka halka daloosho ayuu ka soo saaray faidaa hiya isla markiiba baydaa tii iftiimaysa weeye baydaa tii iftiimaysa cudur la-aan baras ma qabto xumaan la-aan bay la iftiimaysaa baa layihi subxaana watacaala kaainatan linaadiriin kaainatu linaadiriin ayadoo ata kuwa eegaya markaa way eegeen markaa way la yaabayeen <laughs> waa ushaa nebi muuse halkaasay iska tagtay si alla si ay u ekayd lama garanaayo ilahay waa naga yaqaana ulaha qabanka la jeexa soo maad arag qaar baa yidhahda ulaha waxaa bixin jiray shucayb oo si amaara saas oo kale waxba kama jiraan ushaa nabi muuse saas mucjisa u ahayd isagii baana raacday <laughs> raggii sheegtay ila waxba kuma lahayn wacasaa muusa istamadat min casaay qaala almala qaala waxay yidhahdeen almala kuwii madaxyaweynta ahaa waxay yidhahdeen ee min qawmi fircawn fircawn qowmkiisa ka mid ahaa ina haadakan fircawnka ina haadakani muuse la saaxir waa saaxir bay yidhaahdeen caliim caalim ah waa saaxir cilmi badan bay yidhaahdeen yuriidu wuxuu doonayaa an yukhrijakum inuu idinka saaro min ardikum arladiina inay idinka saaraan bay doonayaan dawladdii baa shicibka la tashanaysa famaada ta'muruun maxaad ku talinaysaan weeye famaada ta'muruuna maxaad ku talinaysaan maxaad doonaysaan bay leeyihin markaa ya waxay doonayaan inay xaqa markaa saas oo kale waa saaxir bay yidhaha waa ku waafaqeen sidii fircoon yidhi bay yidhaahdeen ma og tahay waa la tashanaya maxay leeyihin mogti ma arkaysa ilaahayna subxaana watacaala wuxuu doonaya unbaa dhacaya qaaluu waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen arjih ukaadi bay yidhaahdeen dibdhig bay yidhahdeen ha ku degdegin arjih ukaadi ninkan akhiro amba arjih xidh bay yidhahdeen xabis amba waxay yidhaahdeen arjih rajogeli nin wax ka dhegaysanaan u qaadanba markaa aynu khiyaamayna wey wa akhaah isaga iyo walaalkiiba arjih u kaadi muuse ama xidh ama rajogeli iyo wa akhaahu wa arsil u dir fi lmadaa'in magaalooyinkana u dir xaashiriina kuwa soo ururiya dadka kuwa dadka rag u dir ragga soo ururiya ya'tuuka waa jawaabtii amarka eh ya'tuuka way kuu keeniyeen bikulli saaxir saaxir dhammaantii bay kuu keeniyeen saaxirkaasoo caliim cilmi badan gegaa la isugu soo baxayaa ma ogta bannaan maalintuna waa maalin ciideed waa goob la wada taagan yahay hag baatil baa ilahay fashalinaya wa jaaa way yimaadeen asaxara saaxiriintu waxay u yimaadeen fircawna bay u yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen ina lanaa ey inna lana annagu ma leenahay la ajraa abaalmarin macnaa baabay ka dhigeenoo ina lanaa annaga waxaa noo ahaaday laajraa abaalmarin baa noo sugnaatay in kunnaa haddaanu ahaano naxnu lghaalibiina kuwa adkaaday ina lanaa annaga waxaa noo sugnaaday laajra amaba ajar abaalmarin miyaadna siinaysa abaalmarin miyaanu hays helaynaa in kunnaa haddaanu ahaano naxnu lghaalibiin kuwa ka adkaaday muuse maxaad nagu tooraysaa darajo ila ninku waa dowlad wey maxaad abaalmarin noo siinaysaa bay leeyihi abaalmarin maxaanu helayn neeftaa hayse ma ogta qaala nacam ha waa leedihiin bu yidhi ma gorgortamayo haye waa leedihiin inakum idinku weliba la min almuqarabiin kuwa la dhaweeyo ayaad ka mid noqonaysaan laydinkaa celmaayo madaxtooye boqortooyada wainakum idinku la min almuqarabiin iska daaya abaalmarinoo ninkaa maanta haddaad inaga badbaadisaan kuwa aan la waabin ayaad noqonaysaa qaaluu waxay idhahdeen ya muusa muusow imaa an tulqiya way khiyaar gelinayaan imaa laba kala dooro weeye khiyaar baa la yidhahda imaa ikhtar dooro imaa an tulqiya inaad riddo oo daadiso maa macaka macnaa waxaa sidato ee ushaabanaya wixii la mid ah iyo wa imaa an nakuna inaanu ahaano naxnu lin naxnu anagu almulqiina kuwii riday daadiya qaala wuxu uhi alquu daadiya dhiga bal idinku haystaan qaala wuxu alquu dhiga keena karaamadiina tuf iyo karaamaba haysa way daadiyeen marka falamaa alquu markay daadiyeen falamaa alqw falamaa alqw mad amarkii maan ulaqbeeyey qaala wuxu uhi alquu daadiya falamaa alqow markay daadiyeen xarkihii iyo ulihii iyo balaayaday shiteen saxaruu waxay sirxeen waxay sixreen acyuna annaas dadka indhahoodii bay sixreen indha sarcaad u indha sarcaadiyeen wastarhabuuhum waanay cabsi geliyeen wastarhabuu way cabsi geliyeen suxaradii hum dadkii wajaa'uu waxay la yimaadeen bisixrin sixir bay la yimaadeen sixirkaasoo cadiim weyn inay bahal culus riteen baa ilaahay qaray ma ogti wuxuuti inaanay fududayn balaayay wataan toog dhan baa rogmaday ulo iyo xarko iyo balaayo ma ogta yukhayalu ilayhi min sixrihim annahaa esh tascaa mm, balaayo oo dhan bay daadiyeen ma ogta ma wuxuu dhan baa wada dhaqaaqaya wa awxaynaa waxyiba hageeya markaa muuse waxaanu u waxyoonnay ilaa muusa muuse waxaanu u waxyoonnay an ali y ali mufasara wey waxyiga bimacna qawl ah an alqi tuur casaaka ushaada dhig faidaa isla markiiba hiya ushi talqafu tii liqliqaysa weeye tabtalic tii guranaysa weeye maa ay ladii kii yafikuna ay rogrogeen waxay soo dhalan rogeen maa yafikun waxay soo dhalan rogeen amba ifkahum beentoodii maakii bay liqliqaysaa talqafu waxay gurguranaysaa ma ma ladii ayukii yafikuuna ay dhalan rogeen wixii ay dhalan rogeen bay guratay fa waqaca waxaa sugnaaday alxaq xaqiibaa sugnaaday wa badala waxaa tegey maakiibaa baaba'ay kaanuu ay ahaay yacmaluuna kuwii sameeya wa badala wuu tegey weeyi alaa kula shayin maa khala allaha fa baadilu maanaa zaail wuu baaba'ay wey wa badala maakii baa baaba'ay kaanuu ay yacmaluun fahuribuu waa laga adkaaday hunaalika halkaa ismakaanka dhig hunaalika halkaasaa lagaga adkaaday wainqalabuu way noqdeen saakiriina iyagoo dullaysan xaqiran saakiriina iyagoo xaqiran way jabeen waa ulqiya waa la daadiyey asaxara saaxiriintii baa la daadiyey saajidiina xaala kawnihim saajidiin xaala kuwii sujuudsan dee xaaladan ay sujuudayeen saahiriin may ahayne waa waxay ahaan jireen ayaa lagu tilmaamay ma ogti qaaluu waxay yidhahdeen aamanaa waxaanu rumaynay birabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa ayaanu rumaynay rabbi muusa baanu rumaynay rabbi muusa ah wa haaruna wa rabbi haaruna ah qaala fircawnu fircown wuxuu yidhi aamantum miyaad rumayseen bihi ay bimuusa ma muuse ayaad rumayseen qabla an aadana waa la isku xidhaa intaa qabla an aadana intaanan idin ogola qabla an aadana intaanan ogolaanin lakum idinka intaanan idiin ogolaanin ee aanan idin fasixin rumayntiisa miyaad rumayseen xataa wuxuu doonayaa iimaankooda inay uga helaan tarkiis liisan <laughs> baherki gaala nimankan waa duqyaan qur-aankuna intaa wuxuu soo celininayaa qisatu muusa wa fircawn in badan buu soo celinayaa waa sida xaqa iyo baadilka ka dhexeeyey ma ogta weliba bail awood haysta boqortooye haysta iyo xaq ee ambiyada ilaahay mid kamida ah rususha ilaahay oo qoomkiisana weliba qaar la dullaysanayo la ihaalaysanaya ayiin qabla an aadana lakum intaan idin ogolaanin ina haadaa kaasi rumayntaasi ina haadaa rumayntaa muuse aad rumayseen anoon idin ogolaanin lamak waa shirqool buu yidhi lamakrun waa shirqool waa shirqool weeye Eh, makartumuuhu aada shirqoosheen ah, makartumuuhu aada shirqoosheen makartumuuhu aada uwaree u maleegteen hu shirqoolkaba fi lmadiina dadkan masar degan litukhrijuu si aad uga saartaan minhaa madiinadan amba magaaladan adlmisra ahlahaa ehelkeeda si aad uga saartaan fa sawfa taclamuun mar dambe ayaad ogaan doontaan fa sawfa taclamuun waa duun liita buu xukumaa ma ogtahay faistakafa qawmahu faadaacuuh <laughs> intuu waxaa tarwiijiyo la kiciyo ayay si dhib yar haddana iskaga raacaya haye qaal qaala markaa muxuu wallahi buu leeyahy maaragta law qadicanna waan jarjari oo waan jarjari aydiyakum gacmihiina iyo wa arjulakum lugihiina ayaan googoyn min khilaaf xaal ay yihiin kuwa isweydaarsan lugaha iyo gacmahaasi ka xaale lugaha iyo gacmaha min khilaaf xaal ay yihiin kuwa isweydaarsan oo talantaaliya gacanta midig markaan idin jaro ayaan lugta bidix aan idin goyn xaguu ku tukumaya markaa qofkaas <laughs> ma tukumi karayo amba ta ta kaluu israacinaya kaanu cadow weeye moogta khatar badan wallahi baan googoyn bui uma dabadeed lausallibannakum waan idin deldeli oo waan idin deldeli ajmaciina dhammaantiinba dhirta ayaan idin suri doonaa buuli qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annagu waa saxaaradiiyo baray ilaa rabbinaa rabbigaya xaggiisa uun munqalibuun kuwii u noqon baanu nahay cid rabbuun baanu u noqonaynaa wamaa tanqimu naguma nacaysid amba nagu ceebayn maysid minaa annaga nagu ceebayn maysid wax kale ilaa an aamanaa inaanu rumaynay mooyaane wax kale taasun baa nagu cada ilaa an aamanaa inaanu rumaynay daraaddeed ayuunbaad nagu ceebaynaysaa amba aad nagu nacaysaa biaayaati rabbina rabbiga iyo aayaadkiisa inaanu rumaynay lammaa goortii inaanu rumaynay lamaa goortii inaanu rumaynay jaaatnaa ay noo timi aayaddaasi jaaatnaa ay noo timi aayaadkaasi ee rabbanaa rabbigayow afriq ilaahayow ku shub bay leeyihin waa sabir fara badan bay u baahan tahay sida biyo kale ku butaaci afriq ku shub calaynaa korka yaga sabra ilaahayow sabir ku shub bay yidhaahdeen aanu adkaysano calaa diinik athabaat ayay weydiisanayaan alleh watawafanaa na dil oo na oofso muslimiina anagoo ah waa ila log iyo gacan baa la isjaraya balaayaa dhacaysa ma og tahay waka digdigta iyo maaragtay sugabaar gurdayntu socon mayso diin markay tahay habaat baa loo baahan yahay mogti waa hortaagan yahi waxay ogayiin inuu fulinayo waa fircawn inuu bawer u leeyahay u fulinayo lug iyo gacantaba u jarayo bay ogsoon yihin mogti fulinayo ballanqaadkiisa mogti rabbi hagi lakin alga sii taagan yihin ha soo taagan yihiin mogti waxaa laga yaaba adugu gabaar gurdaynta inaad taw ka tidhaahdo taw laa ilaha ila allah wa qaala lmala waxay yidhaahdeen baa la yidhi sma kuwii madaxweyneynta haddana ee min qawmi fircawna fircown qowmkiisa ka mid ahaa oo la taliyayaashiisii atadaru miyaad daynaysaa bay yidhahdeen miyaad ka tegaysaa atadaru miyaad ka tegaysaa muusa muuse miyaad ka tegaysaa miyaad daynaysaa iyo wa qawmahu qowmkiisa liyufsiduu si ay u fasahaadiyaan fi lardi wa nabiy llaahi muusa alayhi salaau wasalaam wa saaxibu tawraat fircown baa le waxbuu fasahaadinayaa bale bal eg argagixisha la sheegaya waxaa la sheegaya gagagaga waxaasi waa wax horoo tegi buuti liyufsiduu waa fircoon qowmkiisa waas atadaru miyadayna shaamuusa iyo wa qawma liyufsiduu si ay ufasahaadiyaan fi lardi arlada ay ufasahaadiyaan miyaad udaynaysaa iyo wayadaraka waliyadaraka iyo inay kaa tagaan adiga iyo waalihataka ilaahyadaadaba waxbuu caabudi jiray shooyinka ana ku dhacday iyo waalihataka iyo ilaahyadaadaba miyaad daynaysaa ha daynin bay leeyihin waa muuse wax fasahaadinaya bay leeyihin nebiogo qaala wuxuu yihi marka waa soo tirtirsiyeen ma ogtahay qaala wuxuu yihi sanuqatil waanu dildili doonaa bu yidhi waanu layn doonaa abnaahum inamadooda ayaanu layn doonaa alabnaa buu ka cabiray waa markuu inanku kuray xoogla noqdo ee la rajaynayo waxtarkiisa ee waxyeelada gaadhaana ay waalka ka nixiso wey ila hadduu yar yahay oo markuu soo dhacu la gawraco waa meesheeda laakiin waa xilligii xoogiisa la farayaybuu kow kaga siinay wanastaxyii waanu iska dayn doonaa nisaa'ahum haweenkoodana waxba u diran mayno naag walaalkeedii aabbe maxaa u hadhaya intaba waynaba iska gaboobaya wa inaa anaguna fawqahum kuwii ka sarreeya baynu nahay buli qaahiruun kuwii tujuubi baynu nahay ee ka adag qaahiruun kuwii madax jabin qaala muusa muuse wuxuu yihi liqawmihi wuxuu ku yihi istaciinuu billah war ilaahay kaalmaysta buu yihi <laughs> istaciinuu billah buu leeyay waa muuse ma ogti nimankuu la hadlayaa waa reer beni israa'iil israa'iilna waa yacquub yacquubna waxaa dhalay nabiyullahi isxaaq isxaaqna waxaa dhalay nabiyullahi ibraahim oo khaliil raxmaan ahaa ma odhan awowgiin ibraahim barya awowgii nebi isxaaq barya awowgii nebi israa'iil amba yacquub u yeedha ma odhan abadan istaciinuu billah shuf istaciinuu billah ilahay kaalmaysta buu yihi wasbiruu sabra sabra ina alarda arlaban uu idinku faanayana lilah ilahay baa iska leh yuurisuhaa xaal u dhaxalsiin doono alla arladan buu leeyahy man yashaau kuu doono min cibaadihi addoommadiisa kamida waalcaaqiba cidhibta dambana lilmuttaqiin kuwa ilaahooda ka baqa ayuunba iskale la nin xoog weyn iyo nin hub badan haysta mid kale ma ilahay wuxu alcaaqibatu lilmuttaqiin way iska calaacalayaan marka qaaluu waxay idhaahdeen udina waana la dhibay bay leeyihiin qaaluu waxay idhahdeen udina waana la dhibay min qabli an taatiyana intaanad noo iman horteed baana la dhibay min qabli an taatiyana intaanad noo imanin baana la dhibay wa min bacdi ma ji'tana intaad noo timo dabadeedna waana la dhibaateeyey oo waana la dhibay bay leeyihiin qaala marka calaacal bay muujiyeen ma arkaysa waa baqaya qaalo wuxuu yihi casaa wuxuu mudan yahay rabbukum rabbigiin wuxuu mudan yahay an yuhlika inuu halaago caduwakum cadowgiina inuu halaago wayastakhlifakum idinkana idinku reebo fi lardi arlada idinku reebo oo fayandura uu eego kayfa tacmaluuna idina waxaad samaynaysaan kayfa tacmaluun bal waxaad samayn doontaan intaasuu ilahay xaqiiqa ku yahay walaqad akhadna wallahi laqad akhadnaa waxaanu ku qabanay ala fircawn fircawn aalkiisii waxaanu ku qabanay ba la yidhi subxaanahu wa tacaala ee bisiniin abaaro bisiniin abaaro waa siniina juuc sharcii baa u bixi waaye wa naqsin iyo yarayn baanu ku qabanay min athamaraati midhaha la yareeyo lacallahum yadakkaruun ay likay yadakaruu barsi ay u waansamaan o ay alla ugu soo noqdaan faidaa jaa'at hadday u timaado hum ayaga alxasana xasana hadday u timaado qaaluu waxay idhahdaa lanaa annaga ayaa iska leh haadihi tan wain tusibhum hadday haleesho sayi'a xumaani hadday haleeshona yadayaru waxay sharaystaan yadayaru waxay baasaystaan bimuusa muuse ayay baasaystaan iyo waman duul macahu ahaa hortiinba balaayadini nama heli jirin bu kuley intaanu cuur qalqalno oon iska cadrayno ayuunbaa roobku bash ka siin jiray balaayada kan kama horini yadayaru way baasaysaan bimuusa bay baasaysay macahu alaahoy inamaa daa'iruhum ayaga nasiibkoodu daairku waa nasiib ee nasiibba nasiibkoodu iyo waxa alla u qaybshay cinda allah alla agtiisa ayuun buu yahay walaakina ha yeeshee aktharahum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogsoona wa qaaluu waxay yidhaahdeen mahma wax alla waxa ma ma marka la yidhaahdo ayay ahayd ma og maadaa shardiyata kale mama marka saalibta haa baa loogu bedelaa fa qaaluu waxay yidhaahdeen mahmaa ta'tina wax kasta ood noola timaaddo waa shardiya ismu shardi wey mahmaa ta'tina wax kasta ood noola timaado bihi maagaba oo min aaya aayad ah wax kasta ood noola timaaddo oo min aaya ah aadna noogula timaaddo litasxaranaa si aad noogu saxirto litasxaranaa si aad noogu saxirto bihaa aayaadkaasi famaa biha iyo bihi labaduba aayadda unoqon maagay unoqonayaane biha aayadda famaa naxnu anagu ma nihin laka adiga kuma famaa naxnu anagu ma nihin bimuminiina laka kuwa ku rumaynaya ma nihin famaa naxnu anagu maanaan ahanin laka adiga kuma ahana bimuminiin kuwii ku rumayn doona shayga la timi faarsalnaa waxaanu ku sii daynay baa la yidhi subxaana wa tacaala calayhim korkooda waxaanu ku sii daynay oo aanu ku furay adduufaan duufaan baanu kusii dayn iyo waljaraad ayax ayaa alla kusii daayey iyo walqummala injir injir baa gashay amba walqummal koronkor oo koronkorada waa la ydhaha ayxuntaanu kicin aanu dillaacin ayaa koronkoro la yidhaahdaa waa lagu fasiray amba waxaanu kusii daynay daaniye haruurkii iyo wixiiba ka cunay wadafaadic ku sallidnay meel kasta ka buuxiyey waddam dhiig baanu ku sallidnay oo biyahay cabayaan baa dhiig noqonayay ma iyagaa dhiigu kasoo yaacayay intaa way ku fasireen culimmadu aayaatin aayaad xaal ay yihiin baanu intaasoo dhan kusii daynay aayadahaasoo mufasalaat la kala dhigdhigay fastakbaruu way kibreen wa kaanuu waxay ahaadeen qawma bay noqdeen ahaadeen mujrimiina dembiilayaal dembi sameeya walamaa waqaca markuu ku dhacay calayhim korkooda arijsu cadaabki qaaluu waxay idhaahdeen ya muusa muusa udcu lanaa bari rabbaka rabbigaaga anaga noo bari bimaa cahida ay bicahdihi ilaahay ballanqaadkiisii noogu bari cindaka adiga agtaada ku sugnaa nebinimadan ilaahay kuusoo dhiibay ee ilaahay wuxuu ku ballan qaaday inuu baryadaada aqbali doone e ilaahay noogu bari bay leeyihin bimaa cahida ay bicahdihi noogu bari cindaka agtaada aha lain kashafta wallahi lain kashafta haddaad qaado canaa xaggayaga haddaad ka qaado arrijsa cadaabkan lanu'minanna waanu rumaynoo waan rumayn doonaa laka adiga walanursilana waxaanu diri doonaa macaka ku raacin doonaa bani israa'iilana waanu diri doonaa markaasaa laga qaadaya falamaa kashafnaa markaanu ka qaadnay canhum ayaga xaggooda arigsa cadaabkii ilaa ajal muddo ilaa ajalin muddo markaanu ka joojinay muddadaasoo hum ayagu baaliqo kuwii gaali ay yihiin hum muddadaba idaa hum isla markiiba yankuhuun kuwa buriye weeye cahdiga ay naakasuu alcahda idaa hum markiiba hum yankusuuna kuwii jebinaya weeye ballankii faintaqamnaa waanu ka aargudanay minhum ayagii baanu ka aargoosana fa agraqnaa waxaanu ku hafinay amba ku qarqinay fi lyam baanu ku qarqinay maxaanu ugu qarqinay biannahum kadabuu beeninta ay beeniyeen biannahum bisababi annahum ayagu kadabuu inay beeniyeen baan ugu qarqinay biaayaatinaa inay beeniyeen oo wakaanuu ay ahaayeen canhaa aayadahasba aafiriina kuwii moogan wa awratnaa waxaanu dhaxarsiinay alqawma qowmkii waxaanu dhaxarsiinay aladiina qowmkii kaanuu ahaa yustadcafuuna kuwii la daciifsado ee la taag daraysto mashaariqa alardi arlada berigeeda waa ardigii marka arlada ay joogeen ardulmisra ashaa mashaariqa alardi arlada barigeeda ayaanu dhaxal iyo wa magaaribahaa galbeedkeedaba wa shaam allatii arladii baaraknaa aanu barakaynay fiihaa arladaba taasaanu dhaxal siinay dadka qaarkood baa waxay isweydiin karaan oo meeshu miyaanay reer bani israa'iil lahayn ogoogay arlada ilaahay waxaa leh hadba cidda isaga uun rumaysan ay diin iyo islaamnimaha isunbaa iskali ma ogta oo in fatxi iyo futuuxaad lagu sameeyaa wey ma ogta <laughs> wala waxaad haysataa yurubayngaan iska leeyi haw haysanaa dher way iska faafaysa diintani oo ilaa andalus bay gaadhayso meel kasta inay arlada ilaahay eh, ina alarda lilah yuurisuhaa min cibaadihi man yashaa arlada ilahay kuwaasunbaa iskali ogow dulmi iyo baatilba ciddii kalaba ku haysata allatii arlada kashife baarakna aanu barakaynay fiihaa arlada dhexdeed watamat waxay ku taam noqotay kalimatu rabbika rabbigaa kelmadiisa alxusnaa wanaagga badnayd waa ta'niisu laxsanka ayaa alxusnaa wanaagga badnayd waxay ku taam noqotay calaa bani israa'iila reer bani israa'iil korkooda maxay kelmadani ugu taam noqotay bima sabaruu ay bisabrihim bima sabaruu ay bisababi sabrihim sabirkay sabreen daraadii oo ilaahay subxaana wa tacaala markay sabreen buu kuwii kala baadiye wey marka kelmadan alle korkooda ku taab noqotayna waa maxay waa in ilaahay uu nasriga siinayo subxaana wa tacaala wadamarna waanu baabiinay ma kii baanu baabiinay kaana uu ahaa fircawnu ismiga kaanada isaga dhig halkaa wadamarnaa waxaanu baabiinay ma kii ayaanu baabiinay kaana uu ahaa fircawnu fircawn yasnacu kii sameeya wuxuu samayn jiray baanu baabiinay iyo wa wax alla waxay sameeyeen baanu baabiinay wamaa kii baanu baabiinay kaanuu ay ahaayeen yacarishuun in kuwii taaga wamaa kii baanu baabiinay kaanuu ahaan yacarishuuna kuwii dhisa oo beerihii iyo cinabkii wixii oo dhan baanu baabiinay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ma arkaysa ecraabo kalena way iska jiri karayaan ilaa laba taadaasa ugu fudud iska qabso wadamarnaa waanu baabiinay maa ayu ladii kii baanu baabiinay kaana fircawn uu ahaa yasnacu kii sameeya iyo wa qawmuhu iyo qowmkiisu waxay samayn jireen baanu baabiinay iyo wamaa kii baanu baabiinay kaanuu ahaa yacariishoon kuwii dhisa ee taaga la cariisheeya waa beerihii iyo sharcii iyo balaayo iyo waxay haysteen wey ma arkaysa tafsiirka kale wuxuu odhanayaa maada kaanadaa ayuu sila ka dhigayaa maadana masteriyuu ka dhigayaayo wadamarnaa waxaanu baabiinay maa kaana yasnacu fircawnu ay sunca fircawn fircawn farsamadiisii baanu baabiinay iyo qawmihi iyo qowmkiisu waxay farsameen marka kaanadaas sila ah iyo wamaa kii kaanuu yacarishuun wej kalea iska jiri karaan allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wajaawasnaa waxaanu ka tallaabinay bibani israa'iila reer bani israa'iil waxaanu ka tallaabinay albaxra badii baanu ka tallaabinay misr baa laga kaxaynaya markaa waxay u baxayaan xagga iyo maaragtay sham faataw waxay mareen calaa qowm qolo ayay mareen yackufuuna dul fadhida oo ku dul ictikaafsan calaa asnaam sanamo lahum ayaga u sugnaaday qaar asnaam caabudaya ayay soo mareen adugu amba kancaaniyiin hala yidhaahdo waa duuluun asnaam caabudi jiray faataw ay waxay mareen calaa qowm ayay mareen yackufuuna ku negi amba dul fadhiya calaa asnaam sanamo lahum ayagu ay lahaayeen <laughs> qaaluu waxay idhahdeen ya muusa idabdaradooda bale xataa umay soo bandhigin culamada qaar waxay leeyihin cagahooda ayaa waxaa ka qoyan badi hadda ilaahay ka soo saaray qaaluu waxay idhahdeen ya muusa muusow ijcal yeel lana annaga noo samey bay yidhaahdeen ilaaha mid la caabudo kamaa lahum siduu kuwanba ugu ahaaday aaliha ilaah iyo si ay ugu noqdeen waa qoom liita ma ogta tajhaluun waxay garanaayihiin maarat qaala wuxuu ihi inakum idinku qowm duul baa tihiin tajhaluun jaahilnimo samaynaya wallahi inaydaan weynaanta ilaahay subxaanahu watacaala iyo cadamadiisa iyo ilaahay wuxuu xaqa u leeyahay midnaba aydaan garanayn buu leeyay ina haaulaai kuwani kuwaas aad arkaysaan mutabarun kuwii la halaagi weey maakiibaa la halaagi hum ayagu fiih macnaha cibaadadiisu ay ku sugan yihiin ay caabudayaan wa bail baadilna wi maakiibaa baadil ah kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwii sameeyey war waxaanina wuu tegaya wy maogta si nabiy llaahi maxamed alayhi salaatu wasalaam maalintii markuu rasuulku sii socday xunayn markuu u baxay qibal xunayn waa kii soo maray geelka goobka ah saxaabada ijcal lana hadihi ijcal lanaa hadihi data anwaadin kama lilkufaari datu anwaad waxaa hubkay sugan jireenoo geed maaragtay doog ah buu ahaayo maaragtay iskale caleen hurdi ah dooga ah markaasaa waxay leeyihiin rasuulka ilaahay annagana noo sameeye geedka markaa rasuulkuna waa kii kulahaa allahu akbar hada kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha inakum tarkabuuna sanana min qablikum sanana man qablikum macnaa waxaad raacaysaan kuwii idinka idinka horreeyey dariiqoodii baad maraysaan <laughs> dariiqoodii baad qaadaysa oo dee dadku uu maaragtay shirkiyaadkan iyo khuraafadan iyo balaayadan iyo baashkan oo dhan waxa laga xigsanaya laga daba joogaa uun waxa weeye kuwaa hore wey allah wuxu uhi subxaana wa tacaala qaala mada tacaala rabbi waxa uu yidhi xaakiyan can muusa qaala muusa agayra allahi abqiikum ey abqiikum ma waxaan idin raadiyaa idiin doonaa hayra allah ma alle kayrkii ayaan idinka raadiyaa ilaaha ilaahnimo macnaha tamiiska dhig ilaaha ilaahnimo abqikum ma waxaan idiin doon hayr allah alla kayrkii miyaan idiin raadin ilaaha xag ilaahnimo ma alla kayrkii baan idinka dhigaa macbuud inaad caabudaan wlxaal huwa al fadalakum uu idinka fadilay cala alcaalamiin caalamka oo dhan ala caalami zamaanihi oo caalamkii xilligooda joogay muu ogtay ma arkaysa waayo nimankani waxay arkayeen dulligay ku jireen waxay arkayeen cisiga ilaahay uu siiyey waxay arkayaan in ilaahay cadowgoodii uga hiiliyey xaaladda siduu ilaahay cadowgoodii ugu duleeyey siduu fircoon u qarqiyey ayay arkayeen markaasaa ilaahay ley subxaan wuxuu leeyahay ma waxaan idin doonaa cid a ilaahay kayrkii ah ayaan idinka raadiyaa ma arkaysaa ilaah iyo macbuud midaad ka dhigataan ood caabudaan wadkuruu xasuusta idi waagii war bal waktigii xasuustadaa ilaahay anjaynaakum aanu idinka badbaadinay min aali fircawn fircawn aalkiisa aanu idinka badbaadinay yasuumuunakum xaal ay idin dhedhansiiyeen suua alcadaab cadaabkiisa xun cadaab xun ay idin dhedhansiiyeen amba yasuumuunakum xaal ay idinku mayraceen oo idinku baajiyeen waa baajintii suuca alcadaab cadaabkiisa xun miyaaayaanu xasuustaanu ka badbaadina yuqatiluuna xaalay dildilayaanna ay idin dhedhansiiyeen abnaa'akum inamadiina ay dilayeen inamadoo dhan bay gab dhigayeen wayastaxyuun ayna iska daynayeen nisaa'akum haweenkiina haweenayda marka cid alle cid ka mas-uula la waayo ee ciddii iyada mas-uuliyaddeeda qaadi lahayd ee nolosheeda raadin lahayd marka la dilo laba siyaaboodba culimadu way ku dhacaan bay yidhahdaan maray horta waxay iska jeclaadaan ba la yidhaha inay iskaba dhintaanba marka cidba weydo dee cid alle cid mas-uul ka noqota wakadalika waxaa kaloo ku dhacaysa kuwan cadawgoodu inay fara xumeeyaan oo cadawgooda ay u noqoto curba ee cilib bisil cid alle cid difaacaysa aanay jirin waa duulkaad aragtay ee hadday safar gelayaan sharcigu amray inay maxramka haysato maxram la-aan aanay socon hadday safar gelayso inaanay keligeed safrin ma arkaysa marka maxaad umalaynaysaa iyadoo cid alle ciddii maxaarimteeda ahayd marka la jaro ee la baabiiyo way duloobaysaa ma ogti ragba yaana dumarba yaa ragba yaana i kicin bay yidhaha wa fii dalikum ishaaradan laba meelood ba culimadu way ku ridaan mar waxay yidhaahdaan wafii dalikum badbaadintaasi anjaynaakum taasay ku xidhmaysaa wafii dalikum kinaasi badbaadintaasi balaa ay nicmatun ayay ku fasiraan nicmo ayaa ku sugan nicmadaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay nicmadaasoo cadiim weyn markana kale isaarada waxay u celiyaan yasuumuunakum suuءa alcadaab wa fii dalikum cadaabkaa ay idin cadaabeen balaaun ay ibtilaaun imtixaan baa ku sigan imtixaankaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday wey imtixaankaasoo cadiim weyn oo culus subxaanaka allahuma bixamdik wa ashhadu an laa ilaha